bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wasalama wbaarak calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa eh, min adyab alminax fii cilmi lmusطalax qaala almualifaani raximahum اllah alxadiisu alqudsiyu hada maxaluh huwa xadiisulqudsigu maa nuqila can alnabiyi sala allahu aleyh wasalam waxaa la yidhaahdaa xadiidka laga soo wariyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maca isnaadihi iyaahu isagoo u tiirinaya sanadkiisa ilaa rabbihi caza wajal rabbigiis u tiirinaya macnaa rabbigiis ka soo warinaya waalfarqu bayna alxadiidi alqudsiyi wa bayna alqur'aan farqiga udhaxeeya xadiisulqudsiga iyo qur'aankuna waxaa weeye ana alqur'aana mucjizun bilafdihi qur'aanku lafdigiisu waa mucjiz bimacnaa lalama imaan karo oo cidna ma keeni karto qur'aanko kale wa mutacabadun bitilaawatihi tilaawadiisa iyo akhriskiisana waa mutacabad bimacnaa waa lagu cibaadaysanayaa ilaah baa loogu dhowaanayaa wa yushtaratu fii ihbaatihi sugnaanshihiisana waxaa loo shardiyaa yacnii qur'aanka attawaatur ayaa loo shardiyaa inuu mutawaatir yani dad badan ay soo wariyaan waalxadiidu alqudsiyu xadiisulqudsigu laa yuusafu bilicjaazi laguma sifeeyo inuu mucjiz yahay bimacnaa lafdigiisa midaan la keeni karaynin yacni asagu sidaas maaha walaa yutacabadu bitilaawatihi akhriska la akhrinayo alfaadiisana yacni cibaado maahan oo ilaahay loogu dhowaanayo macnihiisa iyo axkaamta ka warramayo taasi waa gaar laakiin waxaa laga warramayaa lafdigan la akhrinayo in sidii qur'aankii markaa qofkii ajar looga qorayo markuu akhriyaba walaa yushtaratu fii hubuutihi sugnaanshihiisa looma shardiyo attawaatur inuu mutawaatir yahay oo yani waxuu noqon karaaba isagoo xadiisu qudsiya ah, ayuu daciif noqon karaa ama xasan buu noqon karaa yani waxaa la eegayaa sanadkan iyo silsiladan ayaa la eegayaa isagu marka saxiix buu noqon karaa xasan buu noqon karaa daciif buu noqon karaa walaxaadiis alqudsiya axaadiita yani alaxaadiis alqudsiya la yidhaahdo alaxaadiis alrabbaaniyana waa la yidhaahdaa alxadiis alrabbaani iyo alxadiis alilaahi iyo alxadiis alqudsi dhammaan waa isku macne akaru min miati xadiiin way ka badan tahay boqol xadiis minha waxaa ka mid ah axaadiitaas maa rawaahu muslimun fii saxiixihi xadiidka uu ku soo wariyey imaamu muslim saxiixiisa can abi dar radia allaahu canhu abi darna magaciisu waa jundub ibnu junaadah can inabiyi isagoo ka warinaya sala allahu alay wasalam fii ma yarwiihi can illaahi tacaala nebiguna waxaa shayga uu ka warinayo yani xagga alle annahu qaala alle inuu yidhi yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu alxadiid bimacnaa akmil alxadii aan dhammaystir wuxuuna ka mid yahay axaadiidta imaamu nawowi raximah allahu tacaala uu ku soo arooriyey kitaabkiisa alarbaciin annawawiya ilaa afar xadii oo axaadiid qudsiye ah ayuu ku soo arooriyey xadiidkana ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah xadiidkii man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb asna waa xadiid lqudsi waxaa ka mid ah ina allaha Eh, ya bna aadam inaka maa dacawtanii warajawtanii xadiikaasna waa axaadii lqudsi marka afar xadii oo axaadii lqudsiye ah ayuu ku soo arooriyey alimaamu nawowi raximah llahu kitaabkiisa alarbaciin anawowiya wuxuu sheekhu yidhi eh, labada sheekh waxay yidhaahdeen waliriwaayatihi waxaa u sugnaaday werinta la warinaya xadiisulqudsiga siiqataani laba siiqo ama laba qaab ama laba lafdi baa lagu soo wariyaa xadiidka xadiisulqudsiga ah midka koowaad waxa weeye in la yidhaahdo qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam fii ma yarwiihi can rabbihi caza wajalla in sidaa la yidhaahdo qaala rasuulu ullaahi sala allahu alayh wasalam fii ma yarwiihi can rabbihi caza wajalla yacnii rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam isagoo ka warinaya rabbigiis markaas waxaa la sheegaya hadalkii siiqada labaad waxa weeye qaala allaahu tacaala fii rawaahu canhu rasuuluhu sala allahu caleyh wasalam yani alla wuxuu yidhi fii maa rawaahu canhu rasuuluhu wuxuu ku yidhi midka uu ka soo warinayo rasuulkiisa kada wa kada marka lafdigiisii ayaa la sheegaya walmacnaa waaxid waa isku macnee siiqadun baa kala duwan laakiin kii la yidhaahdaba macnuhu waa sax oo waa xadiisulqudsi buu noqonayaa halkanna wuxuu kaga warramaya sheikhu raximahullah markuu ka soo baxay xadiisulqudsigii iyo tacriifkiisii sanad maxaa la yidhaahdaa weli waxaan ku jirnaa yacni markaa muqadimaad ayaan ku jirnaa asanadu bifatxi nuun nuunka marka la kordhigo asanad la yidhaahdo luqatan almuctamad baa la yidhahda waa wixii la cuskado sanad waa wixii la cuskado ayaa la yidhaahdaa wasilaaxan yani isilaaxa waxay u yaqaanaan culimada fannigan waxaa weeyaan silsilat rijaali almuusilati ila almatni silsilat rijaali arijaal macna ruwaa baa loo jeedaa ruwaadan xiriirta oo isku xigta almuusilati gaarsiinaysa bimacna alqaari qofka akhrinaya waxay gaarsiinaysaa ila almatni matnigay gaarsiinaysaa oo sida loo leeyahay can fulaanin can fulaanin can fulaan sida loo socdo waxaa lagu dhammaanaya marka ku intihoonaya hadalkii yacnii qaala rasuulu llaahi ama qaala fulaan ayuu ku intihoonayaa halkaas uu ku intihoonayo iyo meesha uu ku intihoonayo sanad markuu dhammaado yani markaasi xadiikii ama sanadku markuu dhammaado meeshuu ku intihoonayo matniga ah kaas waa matni asagaa inoo soo wada raggan laakiin wax kala warinaya ama ruwaadan wax kala warinaysa ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaane ayaa waxaa loo yaqaanaa sanad baa la yidhaahdaa arijaalna wuxuu oga cabiraya iyaga aalib ah iyaga aalib ah oo raggan cidda wax soo warisa ruwaadu rag bay u badan yihiin dumarna way ku jiraan ayib oo dumar waxaa jira muxaditaad ayaa jira oo markaa culimmadu ay qaarkood wax ka warin jireen xaggaasi waa xagga isilaaxa ay u yaqaanaan culimmadu almatnu bisukuuni ta almatnu la yidhaahdo xagga luqatan xagga luqada waxa weeye maa saluba wartafaca min alardi waxaa la yidhahdaa matni wixii adag oo sarreeya oo dhulka ka mid ah meesha adagoo sarraysa oo dhulka ka mid ah ayaa waxaa la yidhaahdaa ayaa matni la yidhaahdaa waa xagga luqada weeye marka lagu leeya luqadana yacnii marjica loogu noqonayo waa kutubu luqa alqawaamiis almacaajim ayaa loogu noqonayaa yacni kelmaddaas macnaheeda kuwaasaad ka eegaysaa wasilaaxan maa yantahi ilayhi sanadu waa meesha uu ku dhammaanayo hadalku maa yantahi ilayhi sanadu waa meesha sanadku ku dhammaanayo min alkalaami kalaam xaaluu ahaaday sanadkii iyo silsiladdii socotay meeshay ku intahootay halkaasa waxaa la yidhaahdaa matni wa sumiya bidaalika magacaas ayaa lagu magacaabay waa matni lianna almusnida qofka tiirinaya ama lianna almusnida alkalaam qofka hadalka yacni tiirinaya oo hadalka sheegaya yuqawi alxadiida xadiidka wuxuu ku xoojinayaa bisanadihi sanadkiisa sanadka uu sheegayo wa yarfacuhu ilaa qaa'ilihi wuxuuna u koryeelayaa ciddii ku hadashay sababta lagu magacaabay matni ayuu markaa sheekhu labada sheekh inoo sheegayaan maxaa matni loogu magacaabay matni waxaa loogu magacaabay musnidka yani wax isnaadinaya wax tiirinaya hadalka xadiidkii wuxuu ku xoogoobayaa sanadkiisa oo shaygii marka la sheego sanadkiisii awood buu yeelanayaa ayib wa yarfacuhu ilaa qaa'ilihi wuxuuna u koryeelayaa ciddii ku hadashay ayuu u koryeelayaa cidda loo koryeelayo oo ku hadashay nebi maxamed bay noqon kartaa calayhi salaatu wasalaam waxay kaloo noqon kartaa cid ka sokaysa sida saxaabigii iyo taabicigii way noqon karaan alisnaadu wuxuu inoo tacriifinaya sheekhu isnaad maxaa la yidhaahdaa isnaadku waa masdar xagga luqada masdaru asnada asnada fahuwa isnaad lahu macnayaan xagga istilaaxa laba macna ayaa loo isticmaalaa isnaad ka koowaad waxaa weeye caswulxadiidi xadiidkii in loo tiiriyo ilaa qaa'ilihi ciddii ku hadashay ciddii ku hadashay in loo tiiriyo musnadan xaalu yahay mid markaasi sanad wata musnadan xaalu yahay mid markaasi sanadkii wata aaniyan ka labaad waxa weye silsilatu rijaal isnaad waxaa la yidhahdaa silsilatu rijaali ay silsilatu ruwaah ruwaadan xidhiirta almuusilati gaarsiinaysa ila almatni matniga gaarsiinaysa silsilatu rijaali almuusilati ila almatni kaa dambaana yani markaasi xoog badan labada tacriif kaa dambe ayaa markaasi raajixa cinda almuxadiiin wa calaa haada saa markaan ku soconno oon saa ku tacriifinno isnaadkii yakuunu wuxuu noqonayaa isnaadku muraadifan mid fangelaya bimacnaa la mid ah lisanadi sanadku la mid yahay musnad baa inoo qoran lakiin waa khata matbaciya lisanad sanadka hadda aan soo sheegnay ayay markaa isku mid noqonayaa asanad walisnaad waxay noqonayaan silsilatu rijaal almuusilati ila almatni saasaana markaas xoog badan culamada qaarkood way soo gaabiyeen hadalka yani marka tacriifka waxay yidhahdaan aariiqu almuusilu ila almatni sida markaa zakariya alansaari uu ku sheegayo kitaabkiisa fatxulbaaqiga oo ku sharxay alfiyat alciraaqiga wuxuu odhanayaa aariiqu almuusilu ila almatni ayaa la yidhaahdaa yani sanad waa ariiqa ku gaarsiinaya saad usii raacayso wuxuu kugu ridayaa matnigii kaasaa waxaa la yidhaahdaa yani asanad marka labadaas isticmaal ayaa lafdiga isnaad loo isticmaalaa xagga istilaaxa almusnadu bifatxi nuuni musnad nuunka la kordhigay oo la yidhahda musnad almusnad bifatxi nuun lahu macnayaani yani laba macne ayuu leeyahay oo markaa culimmadu yani laba shay bay u isticmaalaan ka kood waxa weeye kullu kitaabin jumica fiihi marwiyaatu saxaabiyin aw akar calaa xidah waxa weeye kullu kitaabin kitaab kasta oo jumica fiihi lagu aruuriyey marwiyaatu saxaabiyin hal saxaabi axaadiistii yani markaa uu soo wariyey aw akar ama saxaabi wax ka badan calaa xidatin si gooni ah ayaa markaasi loogu aruurinaya wadalika lmusnadi lilimaami axmed raximah ullah tusaale waxaa weeye kitaabka musnadkaah uu leeyahay imaamu axmed ibnu xambal imaam ahli sunna waljamaaca wa musnad cabdulaahi ibni cumar bimuxamed eh, ibni ibraahiim aturtuusi musnadka eh, la yidhaahdo musnad cabdulaahi ibni cumar oo sheekhaasi maxamed ibni ibraahiim aturtuusi uu leeyahay kaas waa isticmaalka koobaad weeye oo lafdiga almusnad loo isticmaalo eh, saxaabi kastaba axaadiistii uu nebi maxamed ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam ayaa hal meel lagu jimcinayaa hal meel ayaa lagu jimcinayaa markaasa wuxuu odhanayaa musnadu caaisha musnadu abi hurayra musnadu abi bakrin musnadu caliyin musnadu eh, yacni saxaabi kastaba eh, axaadiidtii nebi maxamed uu ka soo wariyay calayhi salaatu wasalaam ayuu hal meel ku keenayaa ma kala saaraya marka axaadiidtaasi mawaadicay yani ku saabsan yihiin ma kala saarayo kii ku saabsanaa salaada iyo kii ku saabsanaa soonka iyo kii xaj ku saabsanaa kullu maa ruwiya can abi hurayra hal meel baa lagu sheegaya ayib sidaa marka waa loo isticmaalaa labo alxadiiu almarfuuc waxaa kaloo loo isticmaala alxadiiu almarfuucu xadiidka marfuuca ah almuttasilu sanadan sanadkiisuna uu muttasil yahayna asna musnad waa la yidhaahdaa alxadiiu almarfuucu almuttasilu sanadan xadiidka noocaasana yani markaasi waa la yidhaahdaa kutubta soo warisa xaadiita iyagoo mutasila oo sanadkooda uu xiriiro yani magacaas waa loo bixiyaa imaamu albukhaari raximah allahu tacaala kitaabkiisa saxiixa wuxuu u bixiyey aljaamic almusnad alsaxiix almukhtasar fii umuuri rasuuli illaahi sal allahu alay wasalam wa sunanihi wa ayaamihi magacaasuu leeh laakiin waa la soo gaabiyo yani saxiixu albukhaari baa la iska yidhaahdaa laakiin magaca sheekhu uu bixiyo waa magacaas weeye aljaamicu almusnad almusnad yani wuxuu u jeedaa almuttasilu sanadan xadiid kastoo ka mid a axaadiidta sanadku waa xidhiidha sanadkiisu waa xidhiidha marka xadiid kasta oo sanadkiisu uu muttasil yahay waxaa la yidhaahdaa musnad baa loo isticmaalaa ayib almusnidu bikasri nuun nuunkoo la kasriyo almusnid kii hore wuxuu ahaa almusnad buu ahaa bifatxi annuun haddii la kasriyo alxadii huwa man yarwi alxadiia waa midka warinaya xadiidka bisanadihi ay maca sanadihi sanadkiisa ku warinaya isagoo sanadkiisi wataa ayuu warinaya sawaaun kaana cindahu cilmun bihi sawaaun kaana waxaa isku mid ah kaana cindahu cinda hada araawi raawigan agtiisa ha ku sugnaado cilmun bihi garasho uu aqoon u leeyahay cilmiga xadiidka iyo asaaniida aw laysa lahu ila mujarad riwaaya ama aqoon yuusan u yeelan werintaas mooyaane aqoon kale yuusan u yeelanba yacni musnid waxa weeyaan buu sheekhu labada sheekh inoogu tacriifiyeen waa cidda xadiidka soo warinaysa isagoo sanadkiisii wata markaad soo wariso xadiid maalan min alaxaadiid aad ku soo wariso bisanadihi waxaa lagu odhanayaa musnid baa lagu odhanayaa xadiid yani markaasi axaadiidta ka mida ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaad ka bilowday bukhaari bukhaari waxaad sheegtay inuu xadiidkan ka wariyey hebel hebelkaas inuu hebel ka sii wariyey siaad u wadaa waxaad ku geysay nabi maxamed sal allahu alay wasalam waxaa lagu odhanayaa anta musnid musnid baa tahay limaada liannaka rawayta alxadiida bisanadihi xadiidkii baad sheegtay isagoo sanadkiisii wata qofka xadiidkaa sheegaya oo sanad ku sheegaya waxaa siman inuu yahay nin aqoon u leh cilmiga xadiidka iyo asaaniidda aqoon u leh oo ragga uu sheegaya nin kasta wuu yaqaanaa iyo xaalkiisa waxuu yahay ama ha noqdo mujarad inuu qofku intuu xifdiyo uu markaa iska sardiyo alasaniid maca alaxaadiid waa isku mid musnid baa la yidhaahdaa waxa un laga eegayaa xadiidkii oo sanad watama wariyey dhankaa un baa laga eegaya almusnidu bikasri nuuni huwa man yarwi alxadiia waa midka warinaya xadiidka bisanadihi ku ayuu ku warinayaa sawaaun kaana cindahu cilmun ha ahaado mid marka aqoon u leh cilmun bihi yani bisanad laysa lahu ila mujarad riwaaya laysa lahu cilmun ila mujaradu riwaaya wax aqoona oo ma leh warintaas uu warinaya mooyaane aqoon kale oo ma leh ayib alxaafid eh, almuxadi isilaaxa kaloo sheikhu yani labada sheekh inoo sheegayan waxa weeyaan almuxadi huwa muxadidku man yashtagilu bicilmi alxadiid waa ninka ku mashquulsan oo ku howlan cilmiga xadiidka riwaayatan wa diraaya riwaaya ahaan iyo diraaye ahaan wayatalicu yani daalacanayo markaa aqoon u leh calaa kaiiri min almarwiyaat ay alaxaadiid in fara badan oo axaadiista ka mid ah wa axwaali ruwaatihaa iyo ruwaadda soo warinaya axaadiidta axwaashooda min xayu iqati waacfi wuxuu inoo tacriifinayaa sheikhu raximah allahu tacaala muxadid ninka la yidhaahdo wuxuuna inoogu tacriifinayaa muxadis waxaa la yidhaahdaa ninka ku mashquulaya cilmiga xadiidka wuxuu ugu mashquulayaa riwaayatan wa diraaya lafdiga riwaaya iyo diraaya markay culimmadu fasirayaan waxay ku fasiraan riwaaya markay leeyihiin fulaanun yacrifu cilma alxadiidi riwaaya sida markaa uu ku sharxaya sheekh ibnu cuthaymiin raximah ullah waxaa weeyaan cilmiga cilmu alxadiidi riwaaya waa cilmun yubxau aw yabxau cama yunqalu can nabiyi sal allahu alay wasalam waa cilmiga baxinaya oo lagu baranayo cama yunqalu can nabiyi sal allahu alay wasalam wixii nabi maxamed laga soo naqliyo min aqwaalihi wa afcaalihi wa axwaalihi oo ku saabsan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadalladii uu ku hadlay iyo ficiladii uu sameeyey iyo axwaashiisii wayabxau wuxuu cilmigaasi cilmulxadiii riwaaya wuxuu ku saabsan yahay wixii nabi maxamed laga soo naqliyo laa fi naqli naqligan iyo soo raritaankan asagoo kuma saabsana tusaale wuxuu yidhi miaaluhu ida jaa'ana xadiiun can inabiyi sal allahu alay wasalam xadii hadduu inoo yimaado oo naloo keeno can nabiyi sal allahu alay wasalam nabiga laga soo wariyo calayhi salaatu wasalaam fa inana nabxau fiihi waxaanu baaraynaa hal huwa qawlun aw ficlun aw xaalun xadiidkana loo sheegay ma nebigaa ku hadlay calayhi salaatu wasalaam nebigu miyuu sameeyey ma wuxuu ku saabsan yahay axwaashii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa hal yadullu calaa kada aw laa yadul xadiidkani waxaa ma tusinaya mase ma tusinayo fahaada huwa xilmu lxadiii riwaaya mawduuca ku saabsan waxaa loo yaqaanaa cilmu lxadiii riwaaya cilmu xadiii diraaya marka muxuu noqonaya kaa garanay inuu ku saabsan yahay axaadiii nabi maxamed sal ala wasalam hadday tahay ficil iyo qowl iyo taqriir noocay tahayba cilmu xadiii diraayana muxuu ku saabsan yahay cilmu lxadiii diraaya fahuwa cilmun yubxau fiihi can axwaali alraawi waalmarwi waa cilmiga yani markaa lagu baaro axwaasha raawiga mid kale yani wax soo warinaya oo markaasi ardaygii ah ama sheekhii ah walmarwiyi iyo waxa la soo warinayo oo xadiidkii ah min xaysu alqabuulu waaraddu miyaa la aqbalayaa mase waa la radinayaa dhankaas ayuu baarayaa waana cilmiga musalaxa midka yani markaasi macruufa ku ah oo cilm musala waxa la yihahda cilm lxadiii diraaya haddii la yidhaahdo waxaa loo jeedaa cilm musalax baa loo jeedaa cilmulxadiii riwaaya haddii la yidhahdana waxaa loo jeedaa axaadiidtii baa loo jeedaa la warinayey sheekh tusaaluu kale wuxuu yidhi mihaaluhu idaa wajadnaa raawiyan haddii raawi aan aragno fainana nabxau hal hada araawi maqbuulun am marduud raawigani ma nin xadiidkiisa la aqbalaa ma nin iqaa ah miya mase waa marduudo waa nin daciif ah halkaasaa laga eegayaa marka farqigaasa udhexeeya cilmuxadiii riwaaya iyo cilmuxadiii diraaya diraayadana waa wixii musalax uu ka warramayey riwaayana waa axaadiita markaasi alfaadoodii yani markaasi in la barto weeyaan marka muxadid waxaa la yidhaahdaa waa ninka ku mashquulsan cilmiga xadiidka riwaayatan wa diraaya labaduba riwaayatan wa diraaya axaadiidtii iyo alfaadoodii yani markaasi wuu xifdinayaa oo soo warinayaa ruwaaddina yani axwaashooda wuu baranayaa oo fulaan waa daciif fulaanu waa iqa sawaadex maaha saasuu u baranaya marka labaduba riwaayatan wa diraaya ninka arrinkaa ku mashquulsan muxadid baa la yidhaahdaa waxay sii raaciyeen wayatalicu calaa kaiiri min almarwiyaat wuxuu daalacanayaa oo aqoon iyo garasho uu leeyahay u garanayaa in fara badan oo marwiyaadka ah marwiyaat macnaa alaxaadiid waxa la soo wariyo o aqoon u leeyahay wa axwaali ruwaatiha iyo ruwaadda xaaladahooda yacni min xayu iqati wadacf wuxuu kala yaqaanaa ruwaadii marka fulaan la sheego wuu garanayaa inuu yahay fulaan athiqa waxaa la sheegayaa laba nin oo markaa isku magaca ah sawaadix maa markaasuu ku kala sheegay wuxuu ku leeyahay fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan iqatun wa fulaan ibnu fulaan waana isku magac waa daciif raggii buu kala yaqaanaa aqoon buu leehay marka ninkaasna muxadid baa la yidhaahdaa alxaafi xaafid yani marka ayuu labada sheekh inoo tacriifinayaan xaafid waxa la yidhaahdo alxaafidu huwa muraadifun lilmuxaddi cinda kaiiri min almuxadisiin in badanoo muxadisiin ah waxay leeyihiin xaafid wuxuu la macno yahay muxadi muraadif marka la leeyahay waa isku macne waa laba shay oo isku macnaa laakiin lafdiga isku khilaafsan muraadif baa la yidhaahdaa muraadif sida maalan asadun iyo laythun waa laba lafdi oo markaa kala duwan laakiin waa isku macne waa un libaaxu weeyaan layf iyo asad waa un libaaxu weeye hal shay bay ku dhacayaan laakiin alfaaddu waa kala duwanta marka haddaad muraadif aragto macnihiis waxa weeyaan mattafaqa yani markaasi eh, mattafaqa macnan wakhtalafa lafdan waa wixii lafdigiisu iskhilaafsan yahay laakiin macnuhu isku mid yahay weeye muraadif baa la yidhaahdaa ayib waxaa cagsi ku ah midka la yidhahda wakhtalafa macnan mataxada lafdan wakhtalafa macnan sida maalan alcayn oo kale alcayn waxaa lagu odhanayaa waa mushtarak cayntii ishan waa loo isticmaala alcayn waxaa kaloo alcayn loo isticmaalaa isha biyahana cayn waa la yidhaahdaa qofka basaaska ah cayn baa la yidhaahdaa maalka yani markaasi annaqd cayn baa la yidhaahdaa waxaasoo dhan cayn ayaa la yidhaahdaa Eh, laakiin waxay ku dhacayaan ba kala duwan marka waxaa la odhanayaa ittafaqa lafdan oo lafdiga cayn baa loo isticmaalay waikhtalafa macnan macnuu waa iskhilaafay oo ishan qofku wax ku arkayo alcayn lbaasira iyo alcayn ljaariya isku mid maaha labay kale yihiin sawaadex maaha labay kale yihiin marka waxaa la odhanayaa kaasna mataxada lafdan wakhtalafa macnan marka cagsi bay isku yihiin almushtarak iyo yani markaasi eh, almushtarak iyo almuraadif alxaafidu huwa muraadifu lilmuxadi muxadika ayuu muraadif u yahay macnaa yani isku mid yihiin cinda kaiiri min almuxadisiin wa qiila waxaa la yidhi alxaafidu xaafidku arfacu darajatan asagaa ka martaba sarreeya min almuxadii muxadidka wuu ka sarreeya baxayu yakuunu maa yacrifuh meesha uu ahaanayo yani markaa ninka xaafidka min aljarxi wtacdiil min kulli abaqatin dabaqo kasta min abaqaati muxadisiin akar mid ka badan mima yajhaluhu midka markaasi uu jaahil ka yahay oo aqoon uusan u lahayn ayib laba markaasi qowl buu sheekhu inoo sheegay qowlka akar almuxadisiin waxa weeye alxaafid walmuxadi laa farqa baynahuma waa isku mid yani muxadis iyo xaafid ka sarreeyo muxadidka ayib marka la yirahdo wuu ka sarreeya wuxuu noqonayaa xaafidku dabaqo kasta yani dabaqadu waxaa weeyaan inta siman maalan waxa lagu ohanaya saxaabadu waa tabaqa lianna waa arday linabiyi sal allahu alay wasalam taabiciintu waa tabaqa liannahum talaamiidatu saxaaba atbaacu taabicu taabiciin waa tabaqa marka tabaqaa la yidhaahdaa dabaqadaasi dabaqo kasta ragga uu aqoonta u leeyahay iyo kuwuusan aqoonta u lahayn waxaa fara badan kuwuu aqoonta u leeyahay baa fara badan dabaqatu saxaaba dabaqatu taabiciin dabaqa kastaba ragga uu aqoonta u leeyahay iyo kuwa uusan aqoonta u lahayn kuwa aqoonta u leeyahay ayaa badan ayib kaas marka wuxuu noqonayaa waa qowl kale qowlka hore inuu ka sarreeyo ayaa raajix ah lidaalika culamada qaarkood sidaas ayay markaasi tansiisiyeen qaarkood say u kala sarreeyaan raggaas yani culimada culamaaulxadiid nadmi bay ku keeneen oo waxay yidhaahdeen alfaad kaloo sheekhu hadda inoo sheeginna waa ku dareen waxay yidhahdeen wa biamiiri almu'miniina nukhbah min alkibaari laqabuuka shucbah wa biamiiri almu'miniina nukhbah min alkibaari luqibuu ka shucba wa duunahu alxaafidu falmuxadiu waalmusnidu alraawi aladii yuxadiu wuxuu sheekhu labadu sheekh ay ka tageen oo markaa culimada qaar ay ku daraan amiirulmu'miniin bay ku daraan marka wuxuu leeyay naadimkaasi yacnii lafdiga amiiru ulmu'miniin culimmada qaarkood baa laqabkaa la siiyey uu ka mid yahay shucba ibnu xajaaj uu ka mid yahay axmed bin xambal uu ka mid yahay sufyaan thawri uu ka mid yahay imaam albukhaari uu ka mid yahay isxaaq ibnu rahaweyh uu ka mid yahay amiiru lmuminiina fi lxadiid baa la yidhaahdaa waa martabada ugu sarraysa weeyaan kadib wuxuu yidhi wa duunahu lxaafidu xaafid baa kuxigo ka sokeeya wa biamiiri lmuminiina nuqba min alkibaari luqibuu ka shucba shucbaa ka mid ah wa lxaafidu xaafid baa ka sokeeya falmuxadiu muxadid baa ka sii hooseeya marka wuu kala farinaya oo wuxuu sheegayaa in almuxadiu alxaafidu aclaa manzilata min almuxadi falmuxadiu wlmusnidu waxaa ka sii hooseeya musnid alraawi aladii yuxadiu marka sidaasay u kala sarreeyaan amiiru lmuminiin uma alxaafid uma almuxadid uma almusnid sidaas ayay u kala sarreeyaan marka culimmadu labadaba labada qowl bay inoo sheegeen qowl odhanaya waa isku mid iyo qowlka markaa tilmaamaya Eh, inuu xaafidu ka sarreeyo kaa dambaana markaasi eh, yani raajix ah taqsiimu lkhabari ilaa mutawaatirin wa taqsiimu alkhabari khabarka in loo qaybiyo ilaa mutawaatirin wa axaad hada maxaluhu wa mabxahuhu yani meeshii looga warramayay waa halka yanqasimu alkhabaru khabarku waa qaybsamaa biictibaari wusuulihi ilayna marka laga eego gaaritaanku ina soo gaaray waxaa loo qaybiyaa ilaa mutawaatirin wa aaxaad mutawaatiri i aaxaad baa loo qaybiyaa culimmadu waxay yidhahdeen taqsiimka noocaasa oo axaadiista loo qaybinaya mutawaatiri i aaxaad waa taqsiimun muxda waa taqsiim muxdaoo dib ka yimid weeye xagga ahlulbidac ayuu ka yimid cidda ugu horraysay oo markaa taqsiimkaa samaysana waxay ahaayeen nimanka la yidhaahdo almuctazila ayb almuctazila aljahmiya ayaa sameeyey cidda laga soo wariyey markaasi ama la soo naqliyey inuu ugu horreeyey wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu kaysaan al asam ninkaasa ugu horreeyey nin taqsiimkaa la yimaada cabdiraxmaan ibnu kaysaan al asam iyo ardaygiisii la odhan jiray ibraahim ibnu culaya ibraahiim ibnu culayah marka taqsiim ay yaqaaneen yani markaasi culimaa alxadiid maahan waa taqsiim dib ka yimid weeyaan laakiin waa mashhuur bu iska noqday oo muxadiiintu yani kutubtooda way ku soo yani way ku sheegaan taqsiimka alkhabar almutawaatir khabarkii mutawaatirka ahaa almutawaatiru mutawaatirkii maahudu waxaa laga soo qaatay min altawaatur wa huwa atataabuc wixii israacraaca ayaa la yidhahda mutawaatir waxay odhanayaan tawaatar almaطar bimacnaa tataabaca nuzuuluhu markay leeyihiin tawaatar almaطar waxay u jeedaan ay tataabaca nuzuuluhu roobkn iska daba yimid weeyaan xaggaasi waa xagga luqada weeyaan kelmadda almutawaatir wasilaaxan isdilaaxa culimmada waxaa la yidhaahdaa maa khabar weeye rawaahu ay soo wariyeen cadadun kaiir tiro fara badan tiradaasoo tuxiilu lcaadatu caadadu yani marka iyo sida la yaqaano ay diidayso tawaatu'ahum wa tawaafuqahum inay markaasi dadkaa faraha badanna ay isku waafaqaan calalkadibi been xagga isilaaxa waxaa la yhahda mutawaatir waa xadiid ay soo wariyeen dad fara badan dad fara badan baa soo wariyey dadkaa fara badanoo soo wariyey caadadu waxay mancinaysaa oo diidaysaa inay dadkaa been isku waafaqaan oo maalan yacnii maalin jumcaha ayaa waxaa kaa hor yimid yacni dad fara badan ayaa waxay kugu yidhaahdeen yani khatiibkii arrin noocaasaa ku dhacay maalan khatiibkii ka khudbaday masjid hebel waxaasaa ku dhacay ayib adoo meeshii meelaan haddana jooga baa waxaad la kulantay intii in la warkii bay ayana kuu sheegeen xaafad kalaa tagtayoo warkiiba haddana lagu sheegay intii in la baa kuu sheegtay soo waadix maaha warka noocaasa ma beenin karaysid mutawaatir baa la yidhaahdaa dadkaas faraha badan inay isku waafaqaan yani markaasi dhammaantood xaafadaha kala duwan markaa jooga inay isku wada waafaqaan inay markaasi warka adiga kuu sheegaan beenta ah waa shay mustaxiil ah shay mustaxiila ah weeye ayib ama dad jihooyin kala duwan ka yimid ayaa nin kasta wuxuu sheegay arrinkaas inuu dhacay yani ninbaa wuxuu yidhi yani majmuuca waxay kugu yidhaahdeen dayib xali waa madoobaaday magaalo kalaa tagtay sidoo kale laguu sheegay mid kalaa tagtay waa laguu sheegay warkii dhammaantood waxay sheegayaan xalay inuu dayixu madoobaaday warka noocaasa waxaa la ohanayaa mutawaatir leanna waxaa mustaxiila dadkaas magaalooyinka yacni kala duwan kala jooga inay intay been ku heshiiyeen inay yidhahdaan hebel aan been u sheegno waa shay mustaxiila weeye marka mutawaatir baa la odhanayaa huwa xadiidka mutawaatirka maa xadiid weeye rawaahu uu wariyey cadadun kaiirun tiro fara badan tiradaasoo tuxiilu lcaadatu caadadu ay diidayso tawaadu'ahum wa tawaafuqahum inay isku waafaqaan inay ku heshiiyaan oo isku waafaqaan cala alkadibi been caadadaa diidaysa taqsiimu alkhabari almutawaatir khabarkii mutawaatirkahaa iyo aqsaamtiisa almutawaatiru wuxuu u qaybsamayaa xadiidka yani alkhabaru almutawaatir nowcaan alkhabar almutawaatiru khabarka mutawaatirkaa nowcaan laba nooc weeye lafdiyun mid lafdiga loo nisbeeyey wa macnawiyun iyo mid macnaha loo nisbeeyey alawalu alkhabaru almutawaatir allafdi khabarka mutawaatirka lafdiga ah tacriifkiisa huwa maa tawaatara lafduhu wa midka uu lafdigiisu tawaaturay wa macnaahu macnihiisuna uu tawaaturay lafdan wa macnan ayuu ku tawaaturay wamihaaluhu xadiiu man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar tusaalihiisu waa xadiidkan weeyaan man kadaba calaya mutacamidan qofka igu been abuurta isagoo markaa mutacamida oo arrinkaasi si camdiga u samaynaya falyatabawa maqcadahu min annaar ha u diyaargaroobo maqcadkiisi iyo booskii uu ku lahaa naarta rawaahu nayifun wa sabcuuna saxaabiyan waxaa soo wariyey xadiidkaas dhowr iyo toddobaatan saxaabi ayaa soo wariyey waxaa ka mid a ah ragga soo wariyey alcashara almubasharuuna biljanna tobanka macruufka ku ah oo caanka ku ah alcashara almubasharuuna biljanna oo afarta khulafa ay ka mid yihiin ayaa ka mid a ah ragga soo wariyey xadiidkaas xadiidka noocaasa waxaa la odhanayaa mutawaatirun lafdan wa macnan dhammaantood waxay ku soo wariyeen lafdigaas man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar marka macnuuna waa isku mid lafdigaasayna soo wada wariyeen midka noocaasa waxaa la odhanayaa mutawaatirun lafdan wa macnan baa la odhanayaa mutawaatirun lafdan wa macnan ka labaad waxaa weeye almutawaatir macnawi mutawaatir macnawi ah huwa maa tawaatara macnaahu duuna lafdihi waa midka uu tawaaturay macnihiisu laakiin lafdigiisu ma tawaaturin wa amhilatuhu kaiiratun tusaalayaal eh, fara badan buu leeyahay minha waxaa ka mid ah xadiiu lmasxi alkhufayn wa xadiid cadaabi alqabri yani xadiidka ku saabsan eh, almasxu cala alkhufayn khufaynka in la masaxo iyo xadiidka ku saabsan cadaabulqabriga wuxuu noqonayaa marka marka la leehay mutawaatir macnawi marka la leehay ruwaadda soo warisay yacni xadiidka maalan ku saabsan cadaabulqabriga isku lafdi ma isticmaalayaan midba lafdi buu soo warinayaa laakiin macnaha ka dhexeeya wuxuu yahay dhammaan axaadiistaas faraha badanle inay sheegayaan cadaabulqabrigu wax jira inuu yahay oo dadka qaarkood in qabri lagu cadaabayo ayay markaa wada tilmaamayaan laakiin sida xadiidka haddaan soo marnay isku lafdi kuma hadlayaan midba lafdi buu cabirayaa lafdi ayuu cabirayaa midka noocaasa waxaa la odhanayaa mutawaatir macnawi macnawina waxaa loo leeyahay macnaha shaygaasay iska waafaqeen laakiin lafdiga yani lafdi mucayana ama lafdi alfaadda ka mid ah dhammaan iskumaysa waafaqin laakiin ninba lafdi buu ku soo wariyey laakiin waxaa ka dhaxeeya macnahaas ayuu ku wareegaysanayaa eh, almasxu cala alkhufayn axaadiis badan baa yani markaas tilmaamaysa oo alfaad kala duwan ku timid waxaa la odhanayaa marka waa mutawaatir macnan leanna waxaa ka dhexeeya axaadiista dhammaantood inay ka warramayaan almasxu cala alkhufayn in la masaxo khufaynka laakiin lafdigoodu waaxid ma ahana waa alfaad mukhtalifa alfaad mukhtalifa ayuu noqonaya eh, alimaamu daawuud sheekha la yidhaahdo bacdi ka mida ayuu markaasi eh, laba bayd ku nadmiyey oo wuxuu yidhi mima tawaatara xadiiu man kadab waman banaa lilaahi baytan waxtasab wa ru'yatun shafaacatun walxawdu wa masxu khufayni wa haadii bacdu yacni xadiiu man kadab kaasi wuxuu noqonayaa almutawaairu lafdan wa macnan waa xadiikii man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waxaa ka mid a ah axaadiista mutawaatirka xadiiu man kadab waxaa ka mida ah waman banaa lilaahi beytan waxtasab axaadiista ka warramaysa yacnii qofkii ilaahay dartii u dhisaa guri isagoo markaa sidaas u samaynaya ixtisaab ilaahay ajar ka sugayo yacni markaa ajar weyn buu qofkaasi leeyahay axaadiita mawduuca ku soo aroorta ayadna waa axaadiis mutawaatira lafdigoodu isma waafaqsana laakiin waa axaadiis mutawaatira macnan waxaa ka mida waru'yatun ilaahay in la arkayo yacni qiyaamaha rabbi in la arkayo subxaanah axaadiis fara badan baa lagu soo wariyey laakiin isku lafdi maaha macnaha ka dhexeeya waxaa weeye rabbi in la arkayo waru'yatun shafaacatun waxaa ka mid ah axaadiista sheegaysa shafaacada markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu shafaaco qaadayo axaadiia sheegaysa waa axaadiis fara badanoo kala duwan marka waxaa ka dhexeeya macnahaasi shafaacada ka dhexeeya laakiin alfaaddu waa kala duwanta wa ru'yatun shafaacatun walxawdu xawdka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo markaa ummaddiisi ay ka cabayaan isaguna axaadiis fara badan baa ku soo aroortay axaadiiaasi waa mutawaatiratun macnan xagga macnahay mutawaatir ka tah alfaaddu laakiin waa kala duwanta wamasxu khufayni waa kii hadda markaas sheekhu inoogu tusaaleeyey wa haadii bacdu yani waa bacdi ka mida weyaan bacdi ka mida weeyaan oo marka culimmadu yani alaxaadiis almutawaatira kutub gaaray ka alifeen kutub gaar ah ayay ka alifeen waxaa ka mida alimaamu suyuuti raximah ullah alazhaar almutanaathira fi alaxaadiis almutawaatira kitaab magacaas uu bixiyey ayuu markaas ka qoray oo ku sheegayo yani ku jamcinayo axaadiia lagu sheegay inay tahay alaxaadii almutawaatira ayuu ku jimcinaya shuruu mutawaatir xadiiska mutawaatirka shuruuddiisa shuruud lmutawaatiri arbacatun mutawaatirka shuruuddiisu waa afar wahiya waxaa weeye waaxid an yarwiyahu cadadun kaiir inay soo wariyaan xadiidka tiro fara badan labo an yuujada hada alcadad cadadkaas iyo tiradaa faraha badanna waa in laga helaa fii jamiici abaqaati sanad sanadka abaqaadkiisoo dhan waa in laga helaa dabaqatu saxaaba waa in laga helaa dabaqatu taabiciin waa in laga helaa iyo kuwa kasi dambeeya waa labo saddex an tuxiila alcaadatu caadadu waa inay diidaysaa oo mancinaysaa tawaaطu'ahum heshiiskooda iyo wa tawaafuqahum isku waafaqoo isku waafaqaan cala been shay mustaxiila waa inuu yahay raggaasi faraha badan leh oo warka soo warinaya inay dhammaantood been kusoo heshiiyeen shay mustaxiila waa inuu yahay oo markaa caqliguba uu diidayo afar an yakuuna mustanadu khabarihim khabarkaa iyo warkaa ay sheegayaan meeshuu cuskanayo waa inuu yahay alxisa xawaasta waa inuu yahay dareemayaasha waa inuu yahay dayib arrin maxsuusa waa inuu yahay afartaa sharti oo wax ka mida lagala soo baxayo tacriifka ayaa markaa loo shardiyaa dadka soo warinaya xadiidka mutawaatirka dad fara badan waa inay yihiin karadaasna waa inaysan ahayn hal abaqo waa inay tahay jamiicu tabaqaat sanad waa inay tahay shardiga saddexaad waxa weeyaan yani waa inay mustaxiil noqotaa raggaasi inay been isku waafaqaan arrinka afraad waxa weeye khabarkani waa inay xawaasta u tiiriyaan oo yidhahdaan waan aragnay annaga aragnay ama waan maqalnay ama waan taabannay alxawaasu alkhamsa waa inay u tiiriyaan laakiin hadday caqliga u tiiriyaan yani maqbuul ma noqonayo mutawaatirna ma noqonayo caqliga hadday u tiiriyaan oo yidhaahdaan arrinkaasi caqli baan ku ogaanay mutawaatir ma noqonayo marka shardigu waxaa weeye shay xawaasta lagu ogaaday waa inuu yahay haada alamru haada arrinku waa saase walmuctamadu sida la cuskanaya waxaa weeye ana alkhabara almutawaatir khabarka mutawaatirka ah yufiidu alcilma adaruuriya wuxuu faa'iideynayaa cilmi daruuriya ayuu faa'iideynayaa wa huwa cilmiga daruuriga alladii midka weeye yadaru ilayhi alinsaanu insaanku ku khasban yahay waa midka qofku uusan diidi karin baxayu laa yumkinuhu yacnii meelaysan u suuroobaynin dafcuhu inuu inkiro oo ira waxaas ma jiraan dayib kaasa waxa la yidhaha alcilmu addaruuri wa waxaa la yidhi laa yufiidu ma faa'iideeyo ilaa cilma nadari cilmi nadariya mooyaane cilmiga nadariguna waa midka u baahan albaxu waalistidlaal alcilmu nadari haddii lagu weydiiyo maalan maa xukmu salaati alistikaara haddii lagu weydiiyo waxaad u baahan tahay inaad kutubta eegto ood baxiso waxaa loo yaqaanaa kaasoo kale cilmu nadari yaxtaaju ila nadar walistidlaal buu u baahanya walaysa bishayin qowlkaa dambe waxba maahan yani waa qowl daciifa weeye qowlka odhanaya alcilmu daruuri yufiidu alcilma nadari nadari buu faa'iidaynaya qowlka odhanaya waa qowl markaa daciifa weeye walaysa bishay waxba maahan kaasi lianna alcilma ogaanshaha la ogaanayo bitawaaturi ay bimadmuuni alkhabari almutawaatir khabarka mutawaatirka cilmiga uu koobsaday yaxsulu wuxuu u xasilayaa oo helaya liman laysa lahu ahliyatu cidaan ahalba u ahayn cidaysan u sugnaan ahliyatu nadar eegitaanka iyo fiirada ahalnimadeeda milul caamiyi sida caamigoo kale ayib sheekh wuxuu inoo sheegay xadiidka yani markaasi mutawaatirka wuxuu faa'iideynayaa alcilmu daruuri buu faa'iideynayaa cilmiga daruurigana waa cilmiga qof ku khasban yahay oo marka uusan diidi karaynin dabku inuu kulul yahay cidna ma diidi karto xilliga hadda aan joogno inay maalin tahay ciduma diidi karto garashada aad garanaysa inaan hadda maalin joogno waxaa la odhanaya waa alcilmu adaruuri baa la odhanayaa qofka dafira waxa laohanaya waa mukaabir mukaabir baa laohanaya mukaabir waa qof isna tiraya weeyaan oo wuxuu u jeedo yani dafiraya dayib kaasi marka waa eh, inuu cilmi daruuriga faa'iidaynayo kaasi waa qowlka hore waana qowlka raajixa oo xoogga badan weeyaan qowlka labaad waxaa weeyaan wuxuu faa'iidaynayaa cilmi nadari ah bimacnaa wuxuu u baahan yahay eh, mutawaatirku in eh, la xujaysto wuxuu u baahan yahay nadar iyo istidlaal iyo adilo in loo raadiyo u baahan yahay qowlkaa laakiin waa qowl daciif ah kadib sheekh wuxuu yihi labada sheekh wxu yihi liana alcilma bitawaaturi yaxsulu liman laysa lahu ahliyatu nadar milu caami hadalkaas sheekh wuxuu u jeedaa cilmiga mutawaatirka ah wuxuu u xasilaa cidaan aqoonba lahayn oo qofka caamiga ah oo weligii xaraf aan dhigan wuxuu og yahay inaan hadda maalin joogno miyuu diidi karaa waa maya soo ma muxuu ku ogaaday waa wuxuu iska garanaya weyaan marka haddii la yidhaahdo cilmiga eh, yani markaa mutawaatirka ah almutawaatir cilmi nadari uu waxay noqonaysaa yacnii qofka caamiga ah asagu cilmi yani mutawaatirkaasi waxba u faa'iidayn mayo cidda wax ka faa'iidaysanaysa waa ciddii aqoon leh ciddii nadar iyo markaa baxi samayn kartaa ayuunbaa ka faa'iidi karaa ayib mar haddii la yidhi cilmigii mutawaatirka ahaa mutawaatirku wuxuu u xasilayaa oo cilmi ka faa'idaysanaya qof caami ah haddii saa la yidhi macnadu waxaa weeyaan ma noqon karo nadari ma noqon karo lianna nadari haddii la yidhaahdo nadari waxaa wax ku hela ciddii nadar iyo baxi istidlaal samayn karta walcaamiyu laysa cindahu ahliya ahal iyo awood ooma leh inuu markaasi nadar iyo istidlaal uu sameeyo aqoon iyo awoodda ooma leh cid awooddaa leh waa cid markaasi yani markaa cilmi leh hada wlamru hada arrinku waa saase walmuctamadu sida la cuskanayo ana alkhabr almutawaatira khabarka mutawaatirka yufiidu lcilma daruuri cilmi daruuri ah oo qofku ku khasban yahay ayuu faa'iidaynayaa wa huwa daruuriguna alladii midka weeye yadaru ilayhi linsaanu insaanku ku khasban yahay baxayu laa yumkinuhu dafcuhu yani markaa meel aysan u suurtoobayn qof inuu inkiro marka uu diido waqiila waxaa la yidhi laa yufiidu ma faa'iidaynayo ila cilma naari cilmi nadari ah ayuu faa'iidaynaya cilmi nadarina waa midka u baahan baxi istidlaal walaysa bishayin qowlkaa dambe waxba maahan waa qowl daciifa yani wuu cileeyey sheekhu liana alcilma bimadmuuni alkhabari almutawaatir khabarka mutawaatirka macnaha uu koobsaday in la ogaado yaxsulu cilmigaasi wuxuu u xasilayaa liman laysa lahu ahliyatun qofaan ahal u ahayn annadar inuu wax eego ayaa markaa cilmiga helya wadalika mil lcaamiyi caamigoo kale weeyaan halkaa inoo joogo wallahu aclam